bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kula wacano wanaagsan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka xog waraysi haadahan oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda kulmiya u doono soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale habeen wanaagsan caawa talaado arbacay aa soo gelaysa waa kow iyo soddonka bisha janawari sanadku waa qodobada ugu waaweyn ee barnaamijkan xogwaraysi caawaad ku maqli doontaan waxaa ka mida ah shirka maalinta beri ah ka furmaya muqdisho ee u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo wadamada safka hore ee ciidamada ay ka joogaan dalka shirar horudhaca ayaa maanta dhacay waxyaabihii laga hadlay aad maqli doontaan amniga muqdisho aad ayaa loo adkeeyey ciidamo dheeraadana waxaa lagu arkayaa isgoysyada qaar ee muqdisho wararkii ugu danbiyey arimahan ayaan idiin soo gudbi doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan shirkii looga hadlayay xaaladda gobolka sool ee ka socday magaalada laascaanood maalinta beriite ayaa la fiilaya in lasoo gabagabeeyo qaar ka mid a ah dhaqanka ka qaybgelaya shirkaasna waxay si kulal uga hadleen hadalkii madaxweynaha somalilan ee ahaa in ciidamadoodu aysan ka bixi doonin laascaanood sidoo kale caawa waxaad dhegeysan doontaan ciidamada dowladda iyo weliba dadka deegaanka maanta waxay al-shabaab kala wareegeen deegaana ka tirsan gobolka galgaduud wararkii ugu danbeyay arrimahaas la xiriiray aad maqli doontaan sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha soomaaliya waxay sheegtay inaysan aqoonsan doonin natiijo walba oo ka soo baxda doorashada muranka uu ka taagan yahay ee gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliya qodobadaas ayaad maqli doontaan iyo wixii nagu soo kordha xubinteeni kalmaan gabagabadan waxaad dhegeysan doontaan heestan shariif cabdulle maxamed ayaa barnaamijkeena caawa farsameynaya oo mar kaliyo xog waraysi k n n meel dhexo oo la istaagaahi maanta soomaaliya kuma taallo ama shabaabaa tahay ama kan shabaab la dirirayaa tahay shabaab qoraqaada kula dirir gurigaaga ha ka ijaaran gaarigaaga ha ka ijaaran meesha uu jooga ha tegin dadka u sheeg carabkaaga kula dagaal wadaalika adcafuliimaantii ay daba socotaa taas ada waa hal laba ma ah waa shabaab qaraxa shabaab baasow ka soo bixiyey lacagaa lagu bixiyey dhammaan wiilasha shabaab jooga wiilal taajiriin oo milyaneero oo xisaabaad ay ugu jiraan ma aha halidheeraha meelaha baqbaqlaayo shaydaanka iyo hebel deeriyaha mujrimka kale oo kasii weyn bangiyo baase uguma jirto baasadeenna waaye marka kan qaraxa isku xirxidayaa dembiile ah baasadii lagu soo gaday qaraxaas laisku xirxiray kii bixiye dembiile ma aha waayo qofka loo sheegaayo oo caqligiisa uu aqbali karo dembiilaa tahay adaa ka weyn laanna adiga lacag haddaadan dhiibi lahayn ninkaan qaraxa isku xira ma heli lahayn kan lacagta dhiibaayow waa adiga dembiilaha koobaad waa adiga naftaada kuma badbaadi kartid kun qofood naftood in la laayo madaxweynaha jamhuuriyaddan ahay la iguma imaa karo la igalama hadli karo qof shabaab hor loo haysto may wallahi ninkaa waa loo yeer waa ku qasbanaay maxkamadiisa tegay ahlan wasahlan shabaab waay meesha war waa ka bax anaan la iigu imaa karin saraakiisha amnigaan loogu tegi karin nabadoon ma aha xildhibaan ma aha wasiir ma aha waxba ma aha shabaab xir ninka daba socdo cudurdaar ma lahan gebigebi ka ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay waa hagaag barnaamijkeena xog waraysi ayaan si toos u gudageli doonaa waxaan ku bilaabayaa maalinta beri ah magaalada muqdisho waxaa imaan doonaa madaxda ugu sareysa wadamada jabuuti kenya etoobiya oo xadal leh soomaaliya isla beri waxaa la filayaa in muqdisho shir uga furmo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynayaasha dalalka safkore layidhaahdo ee jabuuti etoobiya iyo kenya shirkan waxaa lagu hadli doonaa xooggiisa dagaalka dowladda soomaaliya ay kula jirto al-shabaab iyo sida dowladaha dariska ah uga sii shaqayn karaan arrimaha ku saabsan in laga adkaado al-shabaab maanta waxaa muqdisho kulan ku yeeshay wasiirada difaaca ee dalalka soomaaliya iyo weliba wadamada deriska la ah soomaaliya ee jabuuti etoobiya iyo sidoo kale kenya sidoo kale taliyaasha ciidamada ee wadamadan ayaa kulmay waxaana laga hadlay qodobada biri lagu lafaguri doono shirka madaxweynayaasha yeelan doonaan amniga magaalada muqdisho aad ayaa loo adkeeyey waxaana isgosyada qaar lagu arkayaa ciidamo dheeraada kuwaasi oo sugaya amniga biri wadooyinka muhiimka ah ee magaalada ayaa xirnaan doona sida wararku sheegayaan waxaana sidoo kale hakad ku jira duulimaadyadii iyo shaqooyinkii caadiga ahaa ee garoonka diyaaradaha ee muqdisho wasiirka warfaafinta soomaaliya daawuud aweys ayaa ka hadlay shirka biri muqdisho ka furmaya waxyaabaa laga hadli doono iyo xirnaanshaha wadooyinka muqdisho wuxuuna shacabka ugu baaqay inay dulqaad muujiyaan kani ahamiyad ballaaran ayuu leeyahay marka laga hadlayo soomaaliya ka jira dhinaca amniga sidaad og tahay howlgallo ayaa socday oo guulo badan laga gaaray howlgal dhinaca amniga ah howlgalladaasi waxa ay keeneen howlgalladaasi waxa ay dhaliyeen natiijooyin wax ku ool ah oo horumar ayaa la sameeyey sidaan ognahayna marka dagaal lagula jiro argixisadu khatarta argixisada kuma koobna oo ka dhacayaan argixisadu waa kuwo mar walba dhibaatooyin ka geysan kara dalalka dariska iyo goobaha kale caalamka ah sidaas darteed ayaa waxa ay muhiimadu tahay in dagaalkan argixiso aan lagu kooban keli dalka uu ka dhacayo sidaad hore u aragtayna waxaa jiray weeraro ka dhacayay dalalka kenya ethoobiya iyo meelo kasi fogba oo lagu xiriirinayo argixiso soomaaliya ka howlgasha marka maadaama soomaaliya haatan samaynaysa horumar dhinaca la dagaalanka argagixisada oo meelo badan laga xoreeyay waxaa laystusay muhiim inay tahay in hawshaan aysan ku koobnaan soomaaliya oo wadamada deriska ah ee khatarahan iyaguna ay soo wajihi karaan amaba marka firxadka shabaab ay kasoo dhammaadaan soomaaliya inaysan khatar ku keenin dalalka gobolka sidaa darteed wadamada gobolka oo soomaaliya ay ku jirto in ay ka wada hadlaan aayahooda dambe dhinaca amniga ah wadamadan waxaa horyaala arrimo fara badan oo ay rabaan inay mustaqbalka qabsadaan laakiin caqabada koowaad waxay tahay horta dhinaca amniga inay meel iska saaraan haatan maadaama dariiqii wanaagsana lahayo oo ay muuqato in ragixisadu ay gabaabsi yihiin waxaa marka muhiimad noqotay in wadamadani iyagoona laga soo qaybgeliyo shirkan si talo mid ah eh, ujeed mid ah looga wada yeesho dagaalkan gabagabayntiisa intaba eh, marka laga hadlayo la dagaalanka argagixisada iyo taakuleynta soomaaliya waxay kasoo bilaabataa min qaramada midoobey waxaay soo gaartaa dalalka xubnaha joogtada ka qaramada midoobey qaaradka qaarad iyo ururo kala duwan ayaa soomaaliya caawiya howlgalkan haatan soomaaliya ciidamada nabadilaalinta ay ku joogaan waa midooda africa wadamada midooda africa oo dhan ayuu markaas u furan yahay iyo dalalka markaasi danaynaya inay ka qayb galaan dalal gaar ayaa jira oo markaasi howlgalkaas qayb ka ah khataraha dhinaca xuduudaha ay yihiin kuwa inta badan raba in diiradda la saaro marka wadamada xuduudaha la leh soomaaliya sida jabuuti kenya iyo ethoobia waa kuwa khatarta ugu horeysa ee marka ay soomaaliya wax ka dhacan dareemi kara sidaa darteed ayay marka dowladda soomaaliya u aragtay muhiimad inay tahay in marka hore dalalka dariska ah iyaga lala xiriiro oo hawshaani laga qaybgeliyo weli waxaad og tahay in ciidamo admis ka tirsana waddankan joogaan oo uganda iyo wadamo kaleba ay joogaan sida burundi oo kale oo iyagana waddankeena ka fog balse gobolka aan sidaa uga fogeyn saameynna ku leh soomaaliya oo howlaha nabadnabad ilaalinta soomaaliya qayb ka ah marka eh, tani waa dadaal bilow ah oo la rabo in dhammaan qaybaha soomaaliya ka caawiya amaba ay wax isku darsan karaan soomaliya si dagaalkan u guuleysto wadahadal loola yeelanayo si koox walba ama qof ama ama ama ama amaba dadaal kastaba uu noqdo dadaal dhinac waxun lagu daboolayo marka laga baxo eh, arrimahan hadda dalalkan eh, gobolka ku yaalla ee safka hor laisu yidhaahdo waxaa qasab ah in dalalka kale geeska africa ku yaala iyagana ay qayb ka noqdaan maadaama gobolka uu isku mid yahay isku dan u yahay amnigooduna isku xiran yahay waxaan filayaa in laamaha amniga arrintaasi loo xilsaaray qiimeynta ay soo sameeyeenna natiijada ay noqotay in laba maalmood shacabka soomaaliyeed loo cudurdaaro maadaama qiimeynta amniga soo baxday ay markaasi eh, tusaaleynayso in tallaabada hadda la qaada la qaado eh, horena dowladda raaligelin iyo cudurdaar bay uga bixisay Eh, subaxdinimadii maanta dowladda war ay soo saartay ayay ku xustay in ay jirto muhiimad ah in tallaabada la qaaday eh, xadidaadda dharqaaqa dadka iyo xiritaanka garoonka labada maalmood in shacabku ay u dulqaataan maadaama howl weyn oo qaran oo natiijada la sugayo ay noqon doonto mid dadka ay u aayi doonaan la sugayo labadaas maalmood dadka inay dulqaataan ayaan ka dalbanay mar labaadna haatan waxaan ugu celinayaa shacabka inaan ka cudur daaranayno culayska ay dareemayaan aan la dareemayno Eh, shirkan sidaan kuu sheegay waxaan ka filanaynaa in aan ka helno eh, taageero eh, durba waxay u dhigan tahay taageero maadaama dalalka gobolka ay haatan ay markaan usoo baxday amaba ay markaan xaqiiqsadeen in soomaaliya ay ka socdaan howlgallo wax ku ool ah Eh, kaqaybgalkooda ayaaba ku tusinaya in ay tahay durba taageero ay soomaaliya heshay oo lagu taageeraya howlgallada ay wado marka ugu dambeyntii waxaan rajaynaynaa in iskaashi dalalkan safka hore laysku yihahdo dhex mara uu noqon doono mid qayb weyn ka qaata dagaalka haatan dowladdu ay ku jirto waad ogtahay toddobaadkii hore culammada ayaa muqdisho lagu shiriyey eh, marba kaalin iyo heer ayay maraysaa culummada waxaan dhihi karaa waxay ahaayeen culummo ka kala yimid meelo kala duwan laakiin gudaha soomaliya ay ku shireen dalalkii caalamka iyagana safka hore ah soomaaliya ay ku shirayaan waxaa jiri doona shirar kale dowladda dibadda u tegi doonto oo isla arrimahan ku saabsan ujeedkuna waa mid oo ah in arintan xoreynta dalka ay noqoto muhiimada koowaad ee dalka laga hirgelinayo sanadkan si howlaha kale ee ajendaha qaran ee dalka uu wajahayo toos markaasi loogu wajaho iyadoona caqabad amni jirin maadaama arrinta laga hadlay arrin amni ay tahay waxaa marka loo baahday in la keeno taliyaasha ciidamada oo dhinacooda ay ka munaakashoodaan go aanan soo saaraan go-aanadaas waxay usii gudbinayaan wasiirada gaashaandhigga wasiirada gaashaandhigga iyagoona waxay la imaan doonaan maxaa la yihahda ajendahoodii ugu dambeeya madaxweyneyaasha ay hordhigi doonaan madaxweyneyaasha ayaa markaas ansixin doona oo kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta soomaaliya daawud aweys haddaba shirkan maxaa laga filan karaa inay kasoo baxaan iyadoo dalku ku jiro dagaalka dhan al-shabaab madaxda wadamada dariska ah maxay ku biiran karaan qorshaha dowladda ay ku doonayso inay ka adkaato al-shabaab dhinaca kale dowladdu ma heli kartaa qorshe ka duwan in wadooyinka la xidho oo culays weyn ku ah shacabka su-aalahan iyo kuwo kale waxaan weydiiyey xildhibaan hore rofesor maxamed cumar dalxa waa mahadsantihiin kulmi haddii eh, eh, ilaahay raalli ka noqdo kulanka berito dhici doona ee dowladaha safka hore ee aada soo sheegtay ee ay ka soo galayaan madaxdooda raac ahaana hadda si military ahaan ay wasaaradaha gaashaandhigga ee dowladahaasi ay maanta yeesheen kulamo oo raaca ah. kuley waxaanu arkaynaa marka ee taariikhda ee dowladdan hadda dalka ka dhisan ee soomaaliyeed ee uu madaxweyne ka yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud in ay indhagaanti markii eh, dawlad loo dhan yahay ee caalamka uu ixtiraafay dowladihii iyaga ahaa kuwii guddigayaasha ee laba saniyo bar ee hagayay jirkii imbagaadi oo frontlinekaasi oo wasiiradaheeda arrimaha dibadda iyagu ay ahaayeen kuwii mar weliba shirgudbo maaragtay marka ee dowladda kenya iyada marti loo ahaa laga reebo inta kale waxay ahaayeen kuwa saamayn xoog leh oo inta maaragtay ee uga iskugu tagtay ama hogaamiye kooxeedyo isbahaysiyadii ay u kala xunsanaayeen midba mid isbahaysiba qole maaragtay gacanta ku haysay marka waxyaabo fara badan ayay leeyihiin oo saamayn ah laga soo bilaabo xogta maalinta ee soomaaliya dowlad loo aban yahay ee caalamka u aqoonagaasiga ama nairobi kenya lagu soo dhintay ilaa yoma weli waxaan ognahay ka dhexey jiray intoodaba ama loolan raax oo hadba soomaaliya ayaga qolaba qolo jidato ayagoo sida markii ayaga ay ku midoobeen fikir keliya ee ibdagaasi mid gashay in dowladdaasi la oo ka hor ay ahayd marba mushkilad maaragtay ee inay la kulmaayeen ama shirka garashawaadka dhexdooda ka dhexeeya awgii haddana waxaan filayaa hadday waxay isku raacsan yihiin ay soomaaliya la yimaadaan dowladda soomaaliyeed iyadana markaasi ay sidaasi ay la wadaagto wixii wanaag ah ee horumar ah ama nabadgelyo ah inay wax oo markaasi dalka iyo dadka soomaaliyan u ah iyo dowladaha gobolka ee dariska ahba inay meesha ka soo bixi doonaan haddii sida aan filayo oo aan dabci ahaan aan ku garanayno dowladahaasi saameyntooda ay la yimaadaan wax wanaagsan eh, waxaan ognahay in dowladdu dagaal adag ay kula jirto al-shabaab oo gobollo badan oo dalka ku yaala al-shabaab deegaana ku yaala iyo degmooyinba laga qabsaday oo hadda dowladdu ay maamusho marka mise leedahay shirkan eh, uu sii xoojin doonaa in dowladdu ay sii ballaariso deegaanada ay shabaab kala wareegayso oo waxa uu noqon doonaa waayihii al-shabaab in guud ahaanba uu soo gabagaboobo markii loo eego shirkan qodobada ka soo bixi doona runtii waa su-aal muhiim ah balse laakiin aniga su-aashaa su-aal baa ii qorsaaran ama igaga horraysa oo muhiim ah marka u horeyso horta soomaalidu inta aanan dagaalkaasi keliya ee lala galay qolyahan shan iyo tobanka sano ee sidan dowladda soomaaliyeed iyo ayaga maarata isu hortaagnaa yaa soo abuuray oo ka dambeeya oo inay soomaaliya ee ayadu dagaal shan iyo toban sano oo aan kala joogti lahayn ee ayaga waday ilan dadkaasi waa dad soomaaliyeed kuwa ayla dagaalamaa soomaaliyeed waa ayo gacanta dhexaad ee ayadu ay ahayd midda ka dambaysa ee maalgelinaysay shan iyo toban saro hubeynaysay soo diraysay ee soomaaliya haddii saddexdan ay ahaayeen shalay kuwii soomaaliya dowlad inay yeelato oo burburkii wixii ka dambeeyey lasoo tacaalay oo imbagaadi dowr lacag ku lahaa ee ay soo dhiseen haddana waxaa laga rabaa inay ka soo bilaabaan horta yaa wixii idinka aad soo dhisteen ee dowladnimo ee soomaaliya oo ayada inay ku naalooto xilligan ee la rabay sida dowladihii kale ee iyada la wakhtiga ahaa oo ay maanta ay u taagan yihiin oo ay u dhismeen oo ay liberia ku jirto oo etoobiyada laftarkeeda ku jirto oo kenya intay isqabteen oo ayaga baangalo isla wada dhaceen oo dagaalkoodii la dhex galay oo etoobiya hadda ugu dambaysa wixii dareeye iyo maanta maamulka aabiyio maantay oo asaga aan ognahay ee sida loo kala dhexgalay loo qaboojiyey iyo sidaas oo kale wadamadii kale karaysa bariga africa ruanda ku jirtay ee burundi ku jirtay iyo liberia oo sidaas oo kale aan soo sheegnay oo ay isla wada bilowdeen burburkii soomaaliya maxaa soomaaliya shan iyo toban sano oo ayada ay markaasi dagaal oo aan dhammaanayn hadba sinaariyo markuu mid dhammaana midka kale in soomaaliya mar weliba ee ayada laba taagnaado maxaa keenay maaha waxa ku eg keliya aniga maanta waxaa hadda la fadhido soomaaliya ee colaadda ka taagan ee ay la dagaalamayso dhankaas balse ninkan joogta ah ee marba mid markuu dhammaado mid kale la abuurayo ilan waan ognahay soomaaliya wixii saban saban ka dambeeyey burburkii ilaa iyo maalintii ayada ee sagaashan iyo koodii toos ay soomaaliya ee uga baxday maartay saaxada waxaa intaasi la samaynayay wax soomaaliya ka dhan ah mar jamhaado la kiciyo mar ururo maaragtay diimeed la kiciyo mar ee maaragtay la sameeyo maxaa la dhihi jiray ee waxyaabo fara badan oo isdiidan maamul goboleedyo hadda markii la sameeyey la doonayo laftirkooda isku dhacyo soomaaliya oo dhan geeska gees ayaa waxaa hadda weli la daba taagan yahay qorigii iyo dabkii shalay ee maaragtay lagu shalay marka sidee xal waara loo heli karaa ilan ayaga wax badan bay og yihiin aan dowladaha kale aanan ogeyn ilan dariska waxa aanan kaa ogeyn lagama yaabo in dad kale ay ogaan karaan laakiin dowladaha laftirkooda ayaa ognahay duruubta dhinacyada ay ka kala maartay ee had iyo jeer markay ciyaarayaan ee ayaga laftirkooda ee saamaynta ay ku yeelan karaan ee gadaashooda fadhiya amadaha gadaashiisa yaa beridubna kala soo fadhiista ajandaha uu noqon karo ee qiyaasi karo oo mid soomaaliya maxaa ku salliday in laysweydiin doono mise waxa waaye hadda meeshay joogtaan ciyaarta ka wadaynaayo waxay haddana saarda haddana yimaadaan aragno marka taa inaysan noqonin baan qabi lahaa waxaa hadda taagan waaba ujeedaa dowladdana dadaalkay samaysay iyo dagaalka dheer ay soo gashay laakiinse yaa ballanqaad iyo yaa ka dambeeya iyaase haddana beri la fili doonaa inay soo saaraan haddana xajo kale iyo sinaariyo kale ugu dambeyn shirka maalinta berita ayuu furmaayaa shacabka muqdisho aad waxay kaga cabanayaan xirnaanshaha wadooyinka marka aragtidooda maxay tahay dawladdu maxaa la gudboon inay samayso oo aanan ahayn in wadooyinka muhiimka ee shacabku ay marayaan la xiro qorsho kale dawladdu ma la imaan kartaa aragtidaada horta waxaa eh, runtii loo baahan yahay eh, shacabka soomaaliyeed eh, runtii wixii dhibayo waa wax aad runtii in maaragtay dhibkaasi loogu garaabo ay mudan yihiin laakiin aniga dadka soomaaliyeed shalay iyo maanta badi waxaad moodaa inayna xisaabta marba yani iyaga aanan markay isku dhufanayaan aanan ku darin bal shalay iyo daraad iyo maanta what is the difference annaga waxaan ognaa iyagoo dhagaxyo keliyo derbiyo la cusjiyey oo dhankaasi ka baxda nilaamyada ee ayaga caanay u furan yihiin inay haraadyo iyo dood fara badan jiradkiiba dadka laga xirtay iyo wardaansaa waayo yani badi mar welibo taasi waxaanu arkayay in inta badan ay waxa la xiriirtay ay iska ahayd doog siyaasadeed ee aanan ahayn jidadkaasi waxayna keliya ee khuseeye ee cabashadu oo inta maaragtay dhagxaantaasi meesha laga qaado oo xalka noqon karo beri maaragtay inay wax weliba caadi kusoo noqonayaan jidadkaasi shalay markay xirnaayeen dowladdii hore weli waa xiran yihiin waddadan hadda maanta labada maalmood loo xirayne de mar weliba xidhnaansho oo hadda iyo shalay aanan bilaabanin ayaa lasoo xiri jiray sababto ee eh, loo xirayne hay-adaha eh, markaas shaqada le iyo dawladda ayada ayaa inay ababayso oo dadkiina ay ogolaadaan looga baahan yahay laakiin haddii la yidhaahdo maalin walbo maxaa waddada loo xiray maxaa dhagax meesha loo dhigay maxaa meeshaasi maaragtay eh, iyada maaragtay askarta maaragtay ayada maarinta maaragtay inay ku samayso loo geeyey ma dhammaanayso waa su-aal infinitive ah marka waxaa dadka soomaaliyeed aan ah kolley buu ka rajaynayaa inay dulqaad muujiyaan xamar annaga waxaan u soo joognay ayada oo koofur iyo galbeed ay u kala xiran tahay oo khad cagaaran uu yaallo annaga dadkeenna marka dhibaatadii xamar la soo maray ee dareemi kara ee aanan waddanka meel aanan oga bixin xamar maanta in ilaahay lagu mahdiyay badan tahay in ilaahay lagu shukiyay badan tahay haddii dowladdu ayada maalin iyo laba maaragtay ee ayada waxusti ay noqdaan sacaaga maalin caana adig aad ka weyday looma qalo ayaa la yidhaahdaa in islamarkiiba dawladda ha lagu kaco ee la abaabulo waa laga fiican yahay xamaray goormaad adiga aad bilowday goormaad adiga maanta ee xaafadda xaafadda kale inaad isa soo booqataan dadkeedii adig aad hesheen kubanaanka banjaaj iyo gawaarida qiimaha leh ee xamar qurufteeda laamiyada ay marayso waxay ka soo martay dowladnimo wakii dadkii maanta ee ayaga dhiig iyo beecaanba u horeeya hanti iyo maal ee sidii wadooyinkaasi dib loogu furi lahaa hala qiimeeyo kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa xildhibaan hore brofesor maxamed cumar dalxa oo aan ka wareysanayna natiijada laga filan karo shirka muqdisho maalinta beriite ah ka furmaya iyo culaysyada dadku ay wajahayaan ee ku saabsan xirnaanshaha wadooyinka muqdisho warheedha jidadkan xidhan horta goormaa la furayaa marka la helo furayaashii lagu furayey warna furay u baahan yihiin foorliif keliya u baahan yihiin adeer foorliifku wadnay u baahan taha wadne wadna lagu furiyay u baahan taha ma jiro maamul ka baqa shacabka uu hoggaaminayo ee waxaa jira maamul u baqa ummadda uu mas-uulka u yahay geed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira weli barnaamijkan xog waraysi radio kulmiyaha ayaad la socotaan gordhow waxaa soo gabagaboobay shir ay yeesheen golaha wasiirada soomaaliya shirkan waxaa lagu ansixiyey sharciga la dagaalanka argagixisada sharciga socdaalka iyo heshiis iskaashi ganacsi oo soomaaliya ay la gelayso uganda shirkan markii uu soo gabagaboobay waxaa warbaahinta goordhow uga waramay waxyaabihii looga hadlay afhayeenka xukuumadda farxaan maxamed jimcaale bismillahi raxmaan iraxiim caawa waxaa golaha wasiirada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya uu yeeshay shir aan caadi ahayn kaasi oo uu shir ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane xamse cabdibarre waxaana lagu ansixiyey laba hindise sharciyeed oo muhiim u ah waddanka soomaaliya gaar ahaan dhinaca la dagaalanka argagixisada iyo dhinaca socdaalka iyo sidoo kale heshiis is afgarad ah oo dowladda soomaaliya ay la gashay waddanka uganda midka koowaad waxa uu ahaa hindisa sharciyeedka la dagaalanka argagixisada oo ahmiyad gaara u leh waddanka soomaaliyeed xilligan lagu jiro dagaalka lagu ciribtirayo kooxda khawaarijta ee al-shabaab waxaa sidoo kale golaha wasiiradu caawa uu ansixiyey hindisharciyeed kale oo ay soo bandhigtay wasaaradda amniga gudaha oo la xidhiidha socdaalka kaasi oo isna wax weyn ku soo kordhin doona arrimaha socdaalka golaha wasiirada waxaa sidoo kale caawa uu si aqlabiyada u ansixiyey heshiis isafgarada oo dowladda soomaaliyeed ay la gaartay waddanka uganda oo ku saabsan iskaashiga dhinaca ganacsiga heshiiskan sida uu sheegay wasiirka wasaaradda ganacsiga waxa uu wax weyn ku soo kordhin doonaa dadka soomaaliyeed ee ganacsatada ah ee ku dhaqan waddanka uganda oo ka faa'iidaysan doona iyo sidoo kale iskaashi weyn oo dhinaca ganacsiga oo labada waddan dhex mari doona kaasina wuxuu ahaa farxaan maxamed jimcaale oo ka warbixinaya shirka goordhow soo gabagaboobay ay yeesheen golaha wasiirada soomaaliya bal markan haddii aan eegno laascaanood maalinta beri ah waxaa la filaya in lagu soo gabagabeeyo shir maalmahan ka socday magaaladaasi oo laga hadlaya xaaladda gobolka waxgaradka kasoo jeeda gobolka sool ayaana shirkaasi ka qeybgalaya waxaana la filayaa in qodobo laga soo saaro shirkaas dhinaca kale garaad jaamac garaad cali oo ka mid a ah dhaqanka gobolka sool ayaa wax laga xumaado wuxuu ku tilmaamay hadalkii shalay ee madaxweyne muuse biixi cabdi ee ku saabsanaa in aysan ciidamadooda kala bixi doonin laascaanood marnaba waxa uu sheegay inaysan aqbali doonin in ciidanka somalilan joogaan laascaanood oo ay gabood fallo ka geystaan hadalka garaad jaamac ayaana xaaladda ka sii dhigaya mid muujinaya inuusan jirin isku soo dhowaasho ka dhexeeya madaxda somalilan iyo waxgaraadka gobolka sool haddaba xaaladda magaalada laascaanood shirka biri lasoo gabagabeynayo iyo hadalka madaxweyne muuse biixi waxa uu ka bedeli karo xaaladda halkii ay taagnayd waxaan wax ka weydiiyey cabdiraxmaan yuusuf axmed oo ka mid ah aqoon-yahanada kasoo jeeda gobolka sool eh, walaal waan dhowahay eh, idaacadda kulmiye aada waa mahadsantihiin eh, walaalo way jirtaa arrimahaas arrintaa gobolku aad bay u kacadsan tahay shalay waxaa hadlay madaxweynahan somalilan oo muuse bixi baa hadlay wuxuu yii ciidamadaas kala bixi meeshaas oo si hanjabaad u hadlay oo yanihii ah maaragtay handadaad iyo hanjabaad iyo dagaal diyaar u ah u hadlay shir baa hadda waxay u socdeen ugaasiyadii iyo garaadadii iyo waxgaradkii gobolka sool oo meeshaas ku arrinsanayay oo sooliya sanaag iyo cayn aayahooda iyagu ka tashanayay oo taladooda guud sooliya sanaag yacayn cayn tala ay u madax bannaan yihiin oo goboladaas u khaasa oo somalilandna aysan yacnihii gacanta kala baxdo hmm. puntlandna gacanta kala baxdo oo dadka deegaankaasi maadaama ay deegaankoodaas in badan yacnihii dhibaato kusoo jireen oo labada maamulaha haradaha ka xiga ay dhibaato badan kala kulmeen ay go-aan ku gaadheen inay magaranaysa eh, ay ay iska saaraan oo labadaa maamul aysan midna wax ku yeelan soolaysanaag qabiilada degan ee deegaanka u ah soolaysanaag iyo cayn iska leh ee dhulbahante fiqishini warsangeli gagooye iyo soomaalida kale la deganba ay intay meel isugu yimaadeen ku shireen ku tashadeen go-aanna ay ku gaareen inay labadaa maamul hareeraha ka jira iska saaraan haddana shirkii u socdo inay iska saarayaan ay mar hore kasoo horumariyeen arrintaas oo ay dhaheen puntland iyo somaliland maamuladaasi sooleysa naga cayn dadka yaga annaga alix anaga ka tashanayna farax anagala baxaan labadaada mula halraha naga xiga xaaladda guud saasay ahayd marka waxa weeyaan shalay iyadoo xaalad soo ah iyadoo shirki socdo ninkaan la yidhahdo muuse bixi cabdi baa hadlay marka isna wuxuu yidhi meesha ka bixi maayo oo yanihii ciidan iyo dagaal yanihii uu ku hanjabay ka bixi maayo waxa weeyaan isku dhacan yanihii marka xaaladdu halkaasay marasaa dadka deegaankuna diyaar waxay u yihiin oo kama dambays ay u yihiin oo usoo diyaar garoobeen in maxaan ku dhahday maamulkaas meeshaa jooga hadda ee buuraha hoostooda ku jira ee magaalada lagala wareegay ee buuraha hoostooda ciidamadii isugu keensaday iyo xeryaha ka samaystay in maxaan ku idhahday ay iska saaraan oo dadka deegaanku mid noqdeen oo hubkoodii la soo baxeen oo hub cusub ay la soo degeen oo keensadeen oo magaranaysaa shacabkii iyo magaranaysaa askartii ciidankii hore u joogayba ay diyaar yihiin een shira ka socda lascanood kaasoo xaaladda sida aad sheegtayba lagu arinsanaayo sida ay xaal noqon doono muuse bix waa uu hadlay arrinta ugu muhiimsana waxay ahayd in amniga magaalada ay guud ahaana gacanta ku hayaan ciidamadana ay gudaha ku jiri doonaan oo aysan dib u guran doonin marka misleedahay hadalkaasi waxa uu dab sii shidi karaa xaaladii marka hore taagnayd walaalow haa way noqonaysaa waxaweyaan de awalba cidi caana isma oo magaranaysaay dee waxaweyaan nin waliba hubkiisu meesha la marayey somalilandna saaad og tahay maamulkaas musabixiye jimhadda magaalada dhexdeeda dagaal bay axsuuqbay ah geysteen dagaal bay ku dhex geysteen ciidamay kusoo aruuriyeen waxaweyaan si aan baryo ahayn oo khasabaa looga saaray oo khasabaa looga saaray saddex boqol wiil baa soo galay hal mar hal saac gudih baa looga saaray magala dhexdeeda lagaga sifeeyey ciidankiina buuraha ay geysteen magaalo o dhow ay ku aruuriyeen waxa weeyaan awalba ciidisma baryeen marka waxa weeyaan ciidanka ay meesha keeneen hadda mee ciidanka buuraha ku jira xeryaha unbaa meesha ku hadhay magaaladii dadkii ulahaa u dhashay baa haysta iyagaa ciidamadoodii soo geliyey waxa weeyaan ciidamo iyo hub cusub iyo hubkoodii bay kusoo aruuriyeen oo keeneen waxa weeyaan ciidamada ay meesha keeneen ciidamay buuraha duldhigeen oo infantrya duldhigeen jideedka miina loogu aasay waxa weeyaan anti tankiga loo badsaday waxa weeyaan geedkaasi diyaar waxay u noqdeen dagaal inay galaan waxay sayn u eg tahayna waa kay ku jabi lahayd somaliland kay ku jabi lahayd oo ciidamadaas ay ku jabi lahaayeen weeye marka dadka deegaanka u dhashay hadda meesha ku arrinsanaya dagaalna waxay ka yihiin inay dagaal qaadaan waa qodobkooda koowaad ka labaadna waxa weeyaan haddii ay si nabada ah ku baxayaan oo dhulkooda aadayaan waa dad islaama idi dhiiggooda ma rabto waxa weeyaan dhul bay leeyihiin dadkan mabda ay wataan goorigoosadkaa dadkani ma rabaan gulkooda iyagaa leh waxaweyaan say burciya hargeysa uleeyihiin bay dadkan dhulkooda uleeyihiin waxa weeyaan dee ninan intu ku duulo ma qabsan karo marka dadkani diyaar waxay u yihiin inay dadkan meeshooda ku celiyaan fakarkooda iyo maamulka ay sheegayaan ee somalilan sheegayaan iyo maxaan ku irahda goorigoosadkay sheegayaan iyo qarankaay sheegayaan waxaas iyo wax iyaga shuquul kule weeya raggaa isaaq baa la dhahaa isaaqna burciya hargeysa ay leeyihiin sooriya soomaalida kala degan baale meesha dhulbahante warsangeli soomaalida kala degan baale iyagaa ka arinsanaya iyagaa maxaan ku irahda hadday dagaal noqoto iyo hadday wax kale noqotoba wax kasta iyagu waxay ka xigaan inay somalilan ka baxdo haddaan qof ka hadhayn go-aan bay ku gaadheen waana go-aan ay gaadheen wayna geli doonaan insha allah hadalka muuse bixi cabdi waxauu muujinayay in ciidamada somalilan eh, ilaa hadda inay gudaha magaalada ku jiraan marka ma sheegi kartaa goobaha ciidamada hadda ay joogaan Eh, walaalow arrintaasi been weeyaan eh, waxa weeyaan eh, maamulkaas waa naflacaari waa rafashadii u dambeysay wax kastoo ay isleeyihiin dadka ka warqabay xaaladda la socda u gudbiya oo maaragtay indhaha dadka ku ku qabta bay isku dayayaan magaalada dhexdeeda waxaa haysta dadkii u dhashay baa haysta ciidamadoodii baa ku jira waxaa ku jira intaasoo kun oo efentria ku jira hubka fudud baa ku jira sebanka bardaloolka k baa ku jira waxa weeyaan waxa weeyaan dadkaasi difaacay magaalo dhexdeeda ka xidheen ciidankoodii bay soo geliyeen bad maxaa ku idhahdaye magaaladu way kala wareegeen ciidan maanta somalilan sheegta oo isaaq ah isaaq meesha waa la kala baxay meesha qabiil bay tagtay baasho raggaas waa isaaq somalilan waxaa ku jir jiray ciidamo dhulbaxanta leeyihiin oo laba kun iyo shan boqola oo inacan baashanil dhahay nin foolhawiya kala wadan jireen labadaa ciidan xeryo gaaroo magaalada dusheeda bay degan yihiin waana dhulkoodii bay joogaan meelay u goostaanna ma jirto dadkoodayna la daran yihiin waxa weeyaan eh, hadda waxaa la sugayaa un insha allah inay dadkaas eh, ay meesha ka baxaan haddii ay ka bixi waayaanna in shirkaa lasoo gebagabeeyo oo gacan la tago marka hadalka muuse bixi dadka deegaanka wuxuu uga dhigan yahay iyo soomaalida kale wuxuu uga dhigan yahay yacnihii dee qof maaragtay eh, tamar beeray oo afka uun kaga hadhay waxay dhihi karaan magaaladan ku dhex jirnaa bay dhihi karaan anagaa magaalada haysanay dhihi karaan laakiin de xaqiiqada waxa weyaan ciidna kama qarsoona magaalada dadka u dhashay baa haysta waxaweyan difaac bay ka xidheen waxa weyaan ciidamada meelahay dhigeen ee xeryahay dhigeen bay ciidamo kaleo infentriga dul dhigeen waxa weeyaan ciidankoodii somaliland ku jiray baa u diyaarsan oo la mabda ah oo raba dadkooda haddii si qabiilaysan isaaq weerar usoo qaadaan yanayano ku qaadaan marka dadka hadda salaadiintaas iyo garaadada iyo dadka meesha hadda ku shiraya wax cabsiya kama qabaan inuu muuse bixiy intuu dagaal soo qaado uu waxyeeli karo wax cabsiya kama qabaan hadalka muuse bixina wuxuu ka dhigan yahay wax yacnihii kutiro kutayaan ka dhigan yahay hadalkaas inta ugu badan hadalkaaga waxaa ku jiray in dadka soo jeeda gobolka sool gaar ahaan magaalada laascaan oo diyaar u yihiin inay dagaalamaan marka adiguna waxaad ka mid tahay aqoonyahanadii ka soo jeeda gobolka marka miyuusan ku muuqan xal aan dagaal ahayn walaalow way fiicnayd dad islaama nahay dad soomaaliyadaa nahay waxaa la yidhi meel ah, how bahan baa la hawlaxo kama toro waxaweyaan raggaas la yidhaahdo snm ee somalilan waxay isu geysteen dhulkan iyo dadkan waad haysataan bay is aaminsiiyeen ee saa rabtaan yeela marka waxay dee ma garanaysaay ay iyagu nabadda inay tuuraan oo dadkan ka soo qaadaan in maaragtay ay iyagu markasta awood weyn yihiin oo xoog wax ku haysan karaan taasaa horta nabadda tuurasa dadka deegaanku kuma khaldana marka diiniyan loo fiiriyo iyo maadiyan caqleen loo marka loo fiiriyo waa say deegaankooda bucyo hargeysa ugu tashteen ba iyaguna solisanaagii cayn ugu tashanayaan iyagaa iska leh marka haddii ay dadkan go-aansadeen wardee naga baxa oo dhulkiina ku laabta oo dadkiin iyo deegaankiina u tashada idinku ayaga anaga u tashanana maanta soomaaliya waxaa ka jirta federaalism waxa la dhao dowlad federaala ah ka jirta oo dhexe oo isteedyadii ka faraameen annaku maadaama dastuurku noo ogol yahay laba gobol iyo wax ka badanba dowladda federaalka soomaaliyeed baanu ku biiranaa maamul khaatimo layidhahdaanu samaysananaa sida puntland iyo galmudug iyo iyo jubbaland iyo hirshabelle ay u leeyihiin isteedyadaanu isteed ka dhigananaa kiinana idinku hadda waaba ku qaadataan marka hadda aada moodeen sidan xal inaad adduunkana dhinac ka maashaan federaalkana dhinac ka maashaan koonfurna degi weydo aad boqolaal mixinaad iyo argagixiso ku kicisaan dhulka iyagana saab ku haysataan marka anagu waxaas waxaan yeelina maahayd kaasina wuxuu ahaa cabdiraxmaan yuusuf axmed oo kamid ah qoyahanada kasoo jeeda gobolka sool oo aan ka wareysanayna xaalada magaalada laascaanood bal markan haddii aan agno ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka waxay al-shabaab kala wareegeen deegaanka ceelgorof la yiraahdo oo u dhow deegaanka wabixi ee gobolka galgaduud dagaal iyo duqeymo ayaana dhacay sida wararku sheegayaan balse ilaa hadda lama oga khasaaraha rasmiga ee ka dhashay caawa deegaanka ceelgorof waxaa ka socda dhaqdhaqaaq ay wadaan ciidanka dowladda iyo kuwa deegaanka oo ay ku doonayaan inay al-shabaab kala wareegaan deegaanada ku dhow ceelgorof bal markan haddii aan eegno wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha soomaaliya waxay ka hadashay doorashada muranka badan uu ka taagan yahay ee gudoomiya xiriir kubadda cagta soomaaliya wasaaraddu waxay sheegtay inay ka digeyso isbabaryaaci sidoo kale kala qaybin lagu sameeyo xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta sidoo kale waxay sheegtay iyadoo fulinaysaa xilka uu saarayo dastuurka qaranka iyo sidoo kale heshiis ay horey u wada galeen guddiga olombikada iyo xiriirada kala duwan waxay sheegtay in in aan la ogolaan doonin doorasho isbarbar socota natiijo kasta oo kasoo baxdana ay noqon doonto waxba kama jiraan siddeed labaatankii bishii disembar ee sanadkii hore ayaa qorshuhu ahaa in ay dhacdo doorashada gudoomiya xiriir kubadda cagta ee soomaaliya balse ma aysan dhicin ilaa haddana muran ayaa ka taagan hay-adda kubadda cagta dunida ee fifa ayaa hadal ay soo saartay kal hore waxa ay ku dalbatay in la qabto doorasho hufan weli barnaamijkan xog waraysi radio kulmiye ayaad la socotaan markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteeni kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay horta geesinimadayda waad la cajabaysaane fulannimo inaan laygu xaman waxa daliilkeeda loodaydu ceel bay jirtaa soona shuban maayo mingistana waxaa iiga daran barashadeedii wixii calanka soomaaliyeed looga dhigay gaalka amay diinta uga saarayeen anigu ma aqaane lama kala xuguu eersadiya sheeka baraleeye iska daa fircown baa dhaliya waa abuulahabe haddii kaa galmudug iyo buntland ceeb yar laga sheego facebook dagaalkii ka dhaca amase yutuubka qaxootiga tigtoggan guryaha laga kireeyeene anigiiyo abwaan kala tixaan xalay u soo jeednay iyo gabay aan kaligay tirshaba waad ka dharagteene intaasaan ku soo koobaya yaanan sii badin warwalna weyney magaalada laascaanood meel kasta calankii soomaaliya laga taagay marka waxaan la yaabay calankii soomalilanee tawxiidku ku yaallay maxay ku diideen gabboosow alankaas masale garuunan iskuduuba ahaaye wal wada fahmi horta kalamaanay waxaan hubaa xarardheere iyo laascaanood markii calanka soomaaliya laga wada taagayey toddobaad uma dhexayn aga wargooyin labadaba ma calan tawxiid ku yaalla laga dejiyey war kollayba waxaan hubaa calanka xardheere laga dejiyey ragga watay tawxiidka inaysan ka run sheegayn war miyaar calidheere ku dhihin diinta islaamku waxay qabtaa qofkii waxaaga kugu qabsada inaad iska dhiciso war kalamaanay qabiir ku xeeldhan cilmi nafsiga oo reer muduga baa wuxuu yidhi qareenka ama abuukaatuhu wuxuu jecel yahay in dhibaatooyin ku qabsadaan dhakhtarku wuxuu jecel yahay inaad xanuunsato makaaniikiistuhu wuxuu jecel yahay in gaarigu kaa ciladoobo xabaalqaduhu wuxuu jecel yahay inaad geeriyooto booliisku waxay jecel yihiin inaad dembi gasho laakiin tuuggu intaasoo dhan waa ka naxariis badan yahay sababtoo ah wuxuu jecel yahay inaad hanti badan yeelato hurdo macaanna aad hesho war abdikuusow qabiirka reer mudug aad sheego hayte reer koonfuraha madaayi sababtoo eh reer mudug walmahadan laakiin wala dha'aayan wargoyn naxariiska ma ahane markaad hurduu rabaa inuu kaa qaato war xamaaliguba wuxuu jecel yahay baqaar weyn inaad yeelato raashin buuxsata si kuugu qaadqaado marka naftirkiisu ma naxariis xuma aryaadhaha qowsaarkuba wuxuu jecel yahay xoolo badan inaad yeelato si uu kugu ilaalsho war waxaa la yidhi been si loo fataho yaa runtii loo bahdilaya aryaadhaha hadda ka hor nin baqayrnimo lagu xama jira aa la yidhi aryaa beesakeen xawaalaha dayd loo samayha ahay mugaasoo wuxuu ku jawaabay weligayd mayd fakahaya ma arkin xawaalana dayd iyo bawd midna uma baahna war amaha la oodo amaha layska daaye abwaan hadraawi wuxuu yidhi amban maayo ruuxii qabri lagu adkeeyaa war hadda kahor waxaa la yidhi hooyo curadkeedii dhinto barooranaysa ayay mid kale aragto waxay tidhi walaalayse wax u jiraan markaasay tidhi curadkaygiibaa maanta la dilay markaasay tidhi iska samir curada loo soo geliyo kaygiiba kabaa ka luntae marka qofba meesha bogtaa asagay balbashaa bilow aadmiguna waa isku baroor darsadaa mid dhib qaba iyo mid ilaahay ku been abuuranayaba warwariye la yidhaahdo maxamed xaraare oo warbixin ka diyaarshay macawisley wuxuu yidhi warbaahinta dunidoo dhani magacaasiisay u qaateen macneeyeen warbaahinta duniduna waxay ku macneeyeenuu yidhi macawisley inay yihiin shacab dhibaato u adkaysan waayey oo hubkooda qaatay wuxuuna yidhi dalka ciraaq oo hadda ka hor alqaacida kuma hadhigatay waxaa ka sifeeyey sunniyiinta ku nool dhulka saddex saddexagalka layidhaaho sida macawisleyda soomaaliya hubkooda qaatay markay u adkaysan waayeen dhibaatadii alqaacida ku haysay kadibna waxay gaartay ciraaq inay noqoto dal abniya ilaa cayaarihii koobka qaliijka lagu qabto welibana koobkii ciraaq ay ku guulays guulaysato war maxamed xaraare warbixintiisa sii wada wuxuu yidhi shacabka oo cara ka buuxsantay ayaa madaxweyne xasan sheekh wuxuu ku baaqay dagaalka shabaab sidaasaana macawisley ugu dhiiratay inay dagaalka galaan kadibna dowladda taageero iyo garab ay ka heleen dagaalkaasuna ubucdiisa hiiraan uu ka bilowday shabeellada dhexe galgaduud ilaa iyo mudugna dadka dhan ahubka qaatay waxaana lagama maarmaan uhub ah yidhi inay ku daysadaan muqdisho koonfur galbeed iyo jubbaland wargooyin waxaa moogdiina alsayid madaxweyne axmed mudoobe wuxuu yidhi macawisley dooni mayno shacab hubaysanna nalama tusi karo annagoo jubbaland ah baana la dagaalaynaa shabaab iya banaanbixi buaal luu qabtay miyuu ka hadlay war axmed markuu leeyahay annagoo jubbalandaan la dagaalamayna shabaab shacabka jubbaland miyaysan jubbaland ka mid ahayn war waxaa la ogaaday dagaal aan shacabku qayb ka ahayn inaan shabaab looga adkaa karin axmed madoobena ma moogo xaaladda waddanka xogayaal buu u yahay laakiin nin kastoo yidha anaa kaligay talinaya ma jecla indhihiisu inay arkaan shacab hubaysan war shabaab in lala dirira ninkii diidaa isagaa ka orbegaye waxaa la yidhi mufti culuma madax maamuliya shacab intii miir le u midoobe cadowgii milkiyey inay muquunshaane midigtay ishaystaan bulshada miliqu wow ceebe midiyaha waxaa loo sitaa maatadooxyadiiye xaggay magansa doonaan mudday maal daddhacayeen warwar maysidaaf hayeenkii al-shabaab ah, calidheere wuxuu ku yidhi maalkaaga qofkii kuugu yimaada inaad iska dhicisaa waa waajib laakiin mashaqa waxay dhacday markuu asagii soo mutuxay aryaadhahasanay cabdullah calidheere u jawaabay wuxuu yidhi ninku dadka asagaa dhici jira minoo haddaan dhaafaayo warkalamaanay waxaa la yidhi khawaariij dilkoodaa baryahan loo baxsanayaaye waa inaan shabaabka u birmado hillada u baahan bogga daday ka wada haysa iyo uur buu uurbukaa jira warkalamaanay war ma haysiine odayaalaan maqlaayay maxkamaddu xukuntay oo shabaab u tegaye waxaan u malaynayaa in odayaal kale lagu biirin doono sababtoo ah waxaa la yidhi ciidamada amniga waxay beledweyne ku qabteen odayaal galbeedka hiiraan ka baxay oo shabaab heshiis la soo galay waxaana la yidhi waxay kula heshiiyeen in la joojiyo abaabulka dagaal ee socda ee shabaab galbeedka hiiraan looga saarayo war waxaan maqli jiray shilintu neefku markuu dhinto kuma sii dheganaatee waa ka dhaqaaqdaaye odayaashii reeraha u talin jiray ma intaasay garan waayeen alla ilaah sax waayo waxaa hore loo yidhi shilintu waa kaa soo dhacdaa wax dhintay kuma sii dhegte shilintu waa kaa soo dhacdaa wax dhintay kuma sii dhegte war shabaab odaygii u taga shuutaa la horgeynaya war waxaan u malaynayaa xabsiga dhexe qaybta odayaasha dhaqanka inuu yeelo doono sheellama hortay sheelacsan baan maqli jiraye sheela odayaasha soo socta miyaad leedahay war adduunkan wax walba waa lagu arkaa weligiin oday ciyaal weeraha dhagax tuuraya amuu idinka hor yimid aryaadhaha samidee cabdullana wuxuu yidhi ow ninkuu ogla ma ajaaro eh. albaabkaastood fuurtow arka eh. ninkuu ogla ma ajaaro eh. albaabkaastood fuurtow arka warwar mahaysaana muqdisho waxaa ka furmay jir u dhexeeya soomaaliya iyo wadamada xuduudaha la leh oo loo yaqaana safka hore war maxay ka shirayaan kalamaanaan buuqeeda ka joogi waynimay dheheen war waxay ka yihiin wadamada soomaaliya ciidamadu ka joogaan war shabaab inaan laga adkaanana ciidankooda laga maarmin miyay rabaan war madaxweyne xasan sheekh wuxuu hore u sheegay haddii alla ahayd sanadkan in soomaaliya oo dhan shabaab laga suulinayo kadibna soomaaliya amnigeeda la wareegi doonto hadda ma layska fadhinayaa meesha war kale ma yaale warwarka ha iga dhexgelinine wadamada soomaaliya jabuuti etoobiya iyo kenya taliyaashooda ciidamada shirkoodii shirkoodiibaa soo gebagaboobey kii wasiirada gaashaandhiggaana ku xiga arbacadana madaxweynayaashii madaxweynayaashiibaa shiraya waxayna ka arisanayaan baa la yidhi ciidamada jawaanada ku hoos jira inaan la aqbali karin oo haddaysan furunta gelin degmooyinka la xoreeyey ay jawaanna ka dhistaan oo hoos galaan war aniga waxaa ii caddaatay soomaaliya inay ku biirtay ururka bulshada bariga afrika east africa loo yaqaan halkaasna ganacsi ballaaran iyo fursadaha ka jiraa la yidhi waxaana ku ogaaday wasiirka warfaafinta daa'uud aweys jaamac markuu ka hadlayay shirka iyo waxyaabaha looga hadlay luuqadihii uu ku hadlay waxaa ka mid ahay sabaaxili telefishinka qarankana sawaaxiligaa lagu soo qoray hadda warkaasu waa cad yahay waa markaan inta digir maraa goof ka qaada daarusalaam gey lahaa war xaafadda daarusalaam degmay u sharaxan tahay digirna kaagama baahno ayadaa haysata war xageedka ka waalantiin daarusalaam sawtii hargeysa u dhoweyd maaha war gabooso wadaan war haynine hargeysa yaray jubbada dhexay ku taallaa war kalamaanay war ma haysiine deegaanka fiidow ee gobolka hiiraan cirkaa looga soo dhacayaa la yidhi gortaliyaha qaybta koob iyo labaatanaad xasan jaamici wuxuu yidhi waxaan ogaanay shabaab inaysa dukan diinna waa sheeganayaan in yaroo ameyra sheegato raba inay qalda qaadaan dadka ayaa foorfoorarsadou yidhi kuwo badanoo aan qabanana waxay noo sheegeen weligood inaysa dukan aaga oo weli ma baxduu joogaa wuuu ku daahay warbaxda mar horaa layskala tegayo warka hayga iga hadda deegaanka gabdhaaluu sii maraya caadi iyo camaaruuna ku wajahan yahay war waxaan arkay dad badan oo dhibsanaya dagaalka shabaabe danta ay ku qabaan yaa ii sharrixi kara ii sharrixi kara'a doraad waxaan daareensaano la diiday maanduugaashaana doraad waxaan daar dareensaanno eh. la diiday e maanduugaashaannafariimahaasi xubintii kale ee ka horreysay kalamaan waxay gebagabo u ahayn caawa barnaamijkeena xog waraysi oad kala socoteen idaacadda kulmi ee muqdisho barnaamij ka lamidinta ah dib u kulmi doonno sidaas iyo nabaday